bedelay oo muuqaalkiisii quruxsanaa lagu ciyaaray gaaladu waa <clears throat> gunimodir bay yaqaanaane fa wadica waxaa la dhigay bayna yadayhi nabiga hortiisaa lasoo dhigay wa fii riwaaya waqad sujiya bihawbin isagoo mar lagu daboolay oo maro lagu asturo lagu qariyey lagu daday fadahabtu waxaan doonay akshifu inaan faydo can wajhi wejiga aabbahay aan marada ka qaadon arko fanahaanin qowmii tolkayba oo reer bani salimaa ii diiday oo daa yidhi aabbaha yaadan ku hanqaarmayna faraha ka qaad wejigiisa ha arkin waa la suuro bedelay dhagihii iyo indhihii yuxoo dhan baa <clears throat> laga guroo la jeexay <clears throat> faqaala nabiyu nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ma aysan ka zoolin tudiluhu inay hadhaynayso biajnaxatiha garbaabaheeda ama baalasheeda iyo garabyadeedii xataa rufica fii riwaaya xataa rufica ilaa la qaaday oo qabrigiisa loo qaaday maa zalat ilmalaa'ikatu tudiluhu biajnixatiha malaa'igtu ma aysan ka zuulin inay ku hadhanayso ku dalaalimaynayso biajnixatiha garbaheedii iyo baadadkeedii xataa rufica muttafaqun calayh sidaa darteed marka Eh, asxaabu uxud nabigu calayhi salaatu wasalaam marka la sheego wuxuu jeclaan jiray waxaa bannaan jirtay inuu yidhaahdo waxaan jeclaan lahaa meeshii la dhigay reer uxud in laygaga soo tago anaguan lay dhigo xadiid marka jaabir uu wariyo idaa dukira asxaabu uxudin qaala rasuul lah sal ly slm lawadidtu anii qudirtu maca asxaabi safxa aljabal waxaan jeclaan lahaa saxaabadii toddobaatankeed ama sagaashankahayd ee uxud lagu laayay ee dhambaca buurta ama qowga uxud la daadshay in aniguna halkaa laygaga soo tagaan jeclaan lahaa buu odhan jiray riwaaya xadiidku uu leeyahay markii la keenay jaabir aabbihii oo nabiga loo keena isagoo la suuro badoo la sarwaji laga saaray walaashii faatima oo jaabir eedida aad uga oyday marka nabigu wuxuu ku yidhi ku oyna faraha ka qaad maa zaalat ilmalaa'ikatu tudilhu biajnixati xataa rafactumuuh marka fadliga iyo qiimaha shuhaadadu ay leeyihiin inda almalaa'ika malaa'igta agteedu xadiidku kutusahaya an sahl bni xunayfin radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal man sa'ala allaha ilaahay ruuxuu weydiista tacaala kor ahaaye ashahaadata shahaada jidka ilahay inuu ku dhinto weydiista bisidqin si dhab ah oo qalbi ah saa darteed riwaayo ku yimid bisidqin min qalbihi bisidqin min qalbi asagoo shahaadada ruuxu uu jecel yahay adoo shahaadada jecel oo jidkaa in lagu dila jecel haddaad rabbi weydiisato subxaanahu wa tacaalaa ilaahay muxuu gaadhsiiyaa ballaqahu allahu rabbi wuxuu gaadhsiiyaa manaasila ashuhadaa'i dadka shuhadada ah darajooyinkooda manaasil waa jamcu mansil ama jamcu mansila shahaadadu meeshay gaadhaan xagga darajada iyo fadliga ayuu allaweyne gaadhsiiyaa ninkii ilaahay weydiista inuu jidkiisa ku dhinto ku shiido si dhab ah oo qalbi ah oo ha lagaa sheega aan ahayn oo asagoo <clears throat> shahaadadii necab anaa af uusan ka weydiisanaynin dad waxaa jira ilaahu shahaado isi yidhaahdo oo jidkaada aan ku shiido laakiin geerida uu jidka ilaahay ku dhinta necab oon rabin laakiin afka baarkiisa ka sheeganaya saa darteed buu nabigu ku qayday bisidkun oogu qayday man sأl اllaha ruuxi alla weyno weydiista tacaalaa kor ahaaye ashahaadata jidka ilaah inuu ku dhinto bisidqin si dhab oo qalbi ah bisidqin min qalbihi isagooy dhab ka tahay oo shahaadada jecel ballaqahu allahu allah gaadhsiiya manaasila shuhadaa'i darajooyinka shuhadada wa in maatahaba ku dhinto ruuxu calaa firaashi gogashiisiiya maxaa yeelay qaacidada shareecadaa sidaa ah camal aad weyday ama aad haaban weyday ama aad kari weyday haddaad ilaahay dartii iyo si daacadnimo ah u weydiisato rabbi subxaanahu wa tacaala niyada iyo qasadkaasaa rabbi kuu qabanaya rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyay baabka afraad baynu ku soo maray xadiidku lambarkiisuu ahaa konton iyo toddobo oad ka fiirin kartaan cinda alxaakim wadaadka muxaqiqana muusan sheegin hawsha inuu celiyay ahay xaakim asagu lafdigiisa wuxuu ah man sa'ala allaha alqatla man sa'ala allaha alqatla fi sabiili اllah saadiqan uma maata acطaahu allahu ajra shahiidin ninkii ilaahay weydiisa si dhab ah in jidka ilaahay lagu dilo rabbi wuxuu siiyaa ajar shahiid buu siiyaa wa can anas bn maalikin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabiga qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam man طalaba shahaadata jidki ilaahay oo lagu dhinto ruuxii dalbo raadiya saadiqan min qalbii fii riwaaya asagoo dhabe ay ka tahay uctiyahaa shahaadadii baa la siiyaa walow lam tusibhu yaysan haleelin bih asagoon jidka ilaahayba lagu dilin oon ficlan gaalaba aysan dilinbu wuxuu helahayaa ajarkii iyo hawaabkii shahiidka iyo shuhadada maadaama uu si dhaba u raadiyay man talaba shahaadata waad raadisay hadda saalo way dhaafta hadda waa dalbatay meelo badan baa tagtay halgankii baa ka qayb qaadatay waxaad reebatay ma jiro waadna jecelayd kadibna gurigaad adoo joogaa tii alla kugu timid ajirkii shuhadada lagu siinaya rawaahu muslim riwaaya xadiidku uu le muslim wariyo acطaahu allahu ajra shahiidin wain maata calaa firaashi oo xadiidkan dambe anas ah acطaahu allahu man طalaba shahaadata saadiqan min qalbihi acطaahu allahu ajra shahiidin wain maata calaa firaashih وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam maa yajidu ma dareemayo ashahiidu ninka dhintay ee shahiiday min masi اlqatli laxawga iyo xanuunka geerida ila kamaa yajidu axadukum min masi اlqarsa qarsadu waa qaniyada yarta ah ama qandhufada yarta ah in laxw badana lahayn hadhowna aan eel dambe kugu reebaynin markaana qabobaysaa qarsiga laydhah sida quraanjada kuqaniintoo kale quraanjada iyo quuriwaayaha qayb ka mida iyo califulayga iyo wariirigu asagii dhuxunkareebku waa culusya hawshiisu kuwaan kale way waxaynu ka hadlayno nabigu wuxuu inoo calayhi salaatu wasalaam ruuxa shahiidka ah markay ku dhacda ama seebta ku dhacda ama waran ku dhaco u dhinto hawsha ayadaa la xaw badan iyo xanuun badan kala kulmi maayo midka loo dhintaa laga hadlaya dhaawaca ma aha maa yajidu ma dareemo ashahiidu ninka jidka ilaahay ku dhintay min masi lqatli ay min alami اlqatli nabarka iyo geerida xanuunkeeda ilaa kama yajidu axadukum intuu dareemo un mooyeen midkiin min masi اlqarsati quraanjo qaniyadeed quraanjo ku qaniiniday maxaad ka dareemi yani waa laxaw yar markaana duru waa ahaya eel dambe iyo aafad dambana kama tago saasoo kale wey ilaahay baa u fududaynaya haddaa qaarkood waxay yidhaahdaan xadiidku wuxuu khuseeyaa shuhadada dhabta ah, ee saadiqiinta ah ee bahasha jecel in la soo riixay ama maanta bal iskaga dayo xabadda iska rid ah, ma ahayn waa nin bahasha raadinayay meelo badan u maray hawsha jeclaa sida cumar ibnu xamaam iyo xaraami milxaani ragga lamidkaa oo kale khubayb bni cadi iyo raggaasoo kale laga hadlayaa bay yidhahdeen laakiin nas waxaa weeye waa caam caam mushaahadadoo dhan buu u wa qaala xadiiun xasanun saxiix wa can cabdillahi bn awfa idan waa karaamo wey waa karaamo ruux geeri ruux dhinto oon xanuun iyo laxw dareemaynin shuhaado un baa la sheegay waa karaamada ay ku leeyihiin iyo sharafta iyo qadarinta cinda allahi subxaana wa tacaala ay shuhadada ku leeyihiin an cabdlahi bn abi ufa radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh ali wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisi barhkood allatii maalmahaasoo laqiya uu la kulmay fiiha gudaheeda alcaduwa gaaladii intadara nabigu waa kortay maalinka ayada ah yani ayaamka waxaa laga wadaa maalmihii nabi maxamed ee gaala isheleen ay isfara saareen baa laga wada intadara nabigu waa kortay maalinkaas xataa maalat ishamsu dagaalkii buu u oo dagaalkii weerarkii buu nabigu hakiyaa laga wadaa xataa maalat shamsu ilaa ay qoraxdu weecatay oo bartamaha ka weecatay xagga galbeed aaday oo qoraxdu ay qabowday dabayl iyo saxansaxa soo dhacday milicdii ay qabowday uma qaailee nabigu calayh salaatu wasalaam nis hor iyo aroor inuu gaalada weero dhaqan bay u ahayd bacda alfajar intuu aadaanka dhagaysto haddii la aadaamo reerka waa ka leexan jiray oo dad muslimiinoo tukanaya wey haddii aadaan iyo salaad midna u waayana weerar buu ku gaacin jiray niska hore in nabigu weerartamo waa ku badnayd qabowdahay oo seeftii warmuu aysan kululaanin ninka mujaahidkana xoogow uu ishayo oo fahmaysan yaho nashid uu yahay weerarka waa qaadi jiray hadhlayduurada haddii la gaadhana niska dambe ilaa caagubyada laga baxo oy qoraxdu qabowdo oo xoogow la fahmaystooo la tukado muslimiintu soo duceeyaan salaada duhur yuu nabigu la sugu jiray calayhi salaat wasalaam uma qaama fi nnaasi markii duurkii la tukaday qoraxdu weecatay buu nabiga dadka dhex joogsaday faqaala wuxuu yidhi isagoo la hadlayo axkaamta fahansiinaya ayuha nnaas mujaahidiinow dadow laa tatamanow ha tamaniina hatalbina liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ilaahu maanta maanisal ilaahu mar gaala maanta maa itustid mar maanta yaa baashmay bilaabato maxaa naloo hayaa warkaa joojiya laa tatamanow ha dhararsanina wey liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa was'al allaha ilaahay weydiisa alcaafiyata nabadgelyo gobannimo deganaansho geesinimo ilaahay weydiista inaadan meesha ceedu kaa raacin caafimaad aad ceeb ka caafimaado ood fulinimo ka caafimaado ood guuldarro ka caafimaadda ilaahay weydiiso faidaa laqiitumuuhum gaala haddaad la kulantaan oo isheshaan fasbiruu dulqaata oo sabra u gegsada dagaalka shajaacada waa sabru saacatini waclamuu ogaada ana aljannata jannada ilaahay qiimaha badanna taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooda ayay ka hoosaysaa uma qaala subanu wuxuu yidhi allahuma munzil اlkitaab wmujriy الsaxaab whaazim اlaxzaab ahzimhum wansurnaa calayhim muttafaq calayh waan soo marray xadiidka baabkii saddexaad baynu ku soo maray raqamka lambarka xadiidkuna waa konton iyo saddex iyadna muusan celinin ma aqaan xadiidkaasna waan soo maray xadiidku marka waxaa ku jira fawaa'id aad fara badanoo halganka iyo ninka mas-uulka ee muslimiinta hoggaaminaya amiirka horinta wata in laga rabo ummadda oo ciidanku wato uu dhagaabiyo wixii khaldan khaldantirma tuso wax ka hagaajiyo toostoosiyo baashu ma basamaun hala dagaalamo keliya nabigu wuxuu uhi dadow yaan la tamaniin yaan la dhararsanin cadowga alla kulankiisa ilaahay laakiin waxaad weydiisataa ilaahu gaalo waanasaynaaye ilaahw nabad baan ku weydiisanay badqabid baan ku weydiisanay guul baan ku weydiisanay cudurrada ay fulinimadu kow ka taya ilaahu naga caafi haddii layselana nin raga waa kii dagaalamee nabigu jidabka laaba oo dagaalama waxaadna ogaatan jannadu seefahay ka hoosaysa horaan baynu soo maray kadibna saddex duco oo aad iyo aad u khatar ah yuu nabigu isdaba dhigay afar duco wey wuxuu ku bilaabay nicmada ugu weynayd buu ilaahay ku bariyey allahuma unzil alkitaab allaha kitaabka soo dejiyo kitaabka ilahay inuu soo dejiyo waa nicmo kitaabka qur-aanka ah ilaahay inuu noo soo dejiyey oo rasuulka noogu soo dhiibay oo waxyiga una dhex yaala nicmo ka weyn ma jirto saa darteed buu nabiga ugu bilaabay allahuma unzil alkitaab allaha kitaabka soo dejiyeyo waa nicmo aan ka mahadnaqayno oon ka shukrino nabigu le alayh salaatu wasalaam nicmada marka waa nicma diiniya ukhrawiya waa nicmo diineed oo islaamnimo oo aakhariya adduunba in anfacaysa nabigu wuxuu ku xijiyey wa mujriya saxaab allaha daruuraha socodsiiyo daruur yaa wada ilaahay baa biyo ku xambaara biyo geliya way socotaa dhulkaasoo dhan bay martaa tay nairobi ka dhaqaaqday oy koonfur marto ilaa bari socon hadday rabto waxay ka dhici ilaa adisababa afrikao dhan bay ka gudbi hal habeen baa laga yaabaa inuu kun kilomitr roobka isku maro kun ilaahay baa socodsiiya roob maxaa ka dhasha nicmo adduunyaha ka dhalata biyo iyo roob iyo matar baa ka yimaada tigaad baa baxda dalag baa baxa xoolahaa ku tanaada idan nicmo adduunya nabigu daba dhigay nicmadii aakhare diineed ee munzil kitaab ahaa wa mujriya saxaabu nabigu daba dhigay waa nicma dunyawiya diin haddii la helo diintii waxaan u baahannahay xoogow tabiino carabdhaqa ah oo dhabarkaana ku joogsado oon ku dhaqanno ilaahay ku caabudno kitaabkan aan ku baranno ayaa loo baahan yahay nabigu waa isdaba dhigay calayhi salaatu wasalaam iyo midii aakhare diineedba maxaa lagu ilaaliyaa cadowgaadu inuu jabo nabigu ducadiisu waa duco qodobaysan weeye iska tuur hawshu ma ah warkan cantarabaqashka intii cusba laga soo bilaabo janno lagu khatimahayo ma aha hawshu nabigu wuxuu ku hormariyey nicmo aadama la siiya tii ugu weyn oo ama waa nicmat اlislaami wاtawxiidi wاlwaxyi allahuma munzil اlkitaab maxaa daba yaalla dhaqankii iyo tigaadii adduunya iyo bayaxowgii barwaaqadii wa mujriya asaxaab maxaa daba yaalla markaas wahaazim alaxzaab haazim alaxzaab jamcu xisbin qolihii isgaashaanbuursaday ee is ursa allihii jabiyeyo uxud baa ilaahay axsaab buu ku jabiyey weligiina waa jabin jiray mar walboy muslimiintu saadiqiin mukhlisiin noqdaan rabbi waa jabinaya wahaazim alaxsaab gaalada isbahaysatay allaha jabiyow ahzimhum allow jabi wansurnaa calayhim allow nooga gargaar saddexda ducee uu nabigu sheegay wuxuu ku khatimay ilaahw jabi oo nooga gargaar haddaan marka cadowgaada uusan jabin adduunyana kuu dhaqmi mayso diinna kuu taagnaan mayso nabigu saasuu isu dabadhigay adduunyadaada waxay nabad kuu ahaan oo xooluhu kuu dhaqmi oo carruurta kuu kori oo diinta laguu bano oo aakhira kuu hagaagaysaa markaad cadowgaada gacanta sara ka leedahay laakiin ummaddu hadday dullowdo diinna u dhaqmi mayso dalla u badbaadi mahayo duunyana waxba u noqon mayso ducada nabigu saasay isu daba taallaa saa inaad u barataa lagaa doonaya qodobka labaadna waa muhiim oo cadowgu waxaa weeye waxaadan aadan hubin waxaad samayn doonto ilaahumma itusta lama yidhaahdo ma carari doontaa ma fashilmi doontaa ma ceeb baa kaa raaci doonta iyo magac xumo ma allah kugu dhowri doono maxaad la haliili wabaad soo baxda waad socotaay gaalo wabaad israadsanaysaan ilaahw noona gargaar taagnow mar iyo ay tuso fadalkan dhigo waxbaha jogjooji dadka sidaa yidhahda inta badan way fashilmaan ceebbaaba ka raacda qolyahan eh, ruqaadda mucaalijiinta bilqur'aan xadiidkaanay waxay ka qaataan dadka markaad qur saarayso ama ruuxu il ha qabo ama sixir ha qabo ama jin ha qabee caamada qaarkood aaminsan yihiin intaasoo goorbaa la isaaray haddaan qur-aan la isaare haddaan balaayo qabaj uxumuu hadla bahalumay hadlaan maxaa kuu dirsaday hadalkooda yaa kuu dirsadu ilaahu caafimaa taagnaati ilaahay inuu ku caafiyo oo balaayada kaasii qaadaan muhiim ahe ma inay wixii darooriyamaanba muhiim caamada soomaaliyeedna dhaqanka way leeyihiin wadaadaha qaarkoodna waa ku fashilan yihiin markaad qur-aankii daldashood ilaahay baridaba haddii balaayada ka sii qaabo iyagoon juuqba dhino ruuxii caafimaad maxaa kaa maqan waxay umay hadlaan hebel maalin la weyn markii lagu tufayba caac bay yidhaahdeen anuu kuwaygu maxay ahayn may dhagalayiin tolow bay ku odhanayaan soomaalidu in la ishelo on um fooda la isgeliya iska rabaa ama jin fooda ha la isgeliyo ama ins ha la isgeliyo fooda soomali warkeeda waa sida laba baar warka ilaah way caafi dheh ilaahu qur-aanka ii barake ilaahu iga sii qaad saasaa yaa munaasab ah xadiidkan ay ka qaataan wadaadu waana sax walidaalika sayidina sayidina abubakar sidiiq waxaa ka asaxay inuu odhan jiray lian ucaafa faashkur axabu ilaya min an ubtala faasbir runtii ilahay inuu i caafiyo oo balaayo iga ilaaliyo oon bad qabo oon rabbi ku shukriyo ayaan ka jeclahay intii la i jarribo la imtixaano xanuuna lagu sii daayo ama dagaal fooda lai geliyo inaan sabron dulqaato الصبر بعد بلاء وابتلاء wxuu ka jeclaa سيدنا abu بكر صديق الشhكر بعد معاaفاaة لأنه عاaفى فأشكر أحب إلي من أن أbتلى فأصبر maa dagaal ku raadin od u urdu u qamaami hadduuba ilaahay kugu gallaysta nabadgeliya caafimaad oo isku ka hagaagto ilaahu dhagtada nawadaysan kuu ruqun iska dheh culays ma leh shukri baa lagaa rabaa on keliya وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الlah صلى اه علي سلم ثintaani laba arimood dacwataani bacdu nusخ baa qoraya anig laakiin hintaan baa ii dhigan hintaani laba arimood laba duco laa turaddaani lama celiyo waa la ajiibaa weeye ilahay wuu aqbalaa aw qallama waxaa aad iyo aad u yaroo dhif ah turaddaani in la raqo oon aan la aqbalin midda koobaad adducaau cinda الnidaa in la ducaysto aadaanka agtiisa marka la aadaamo muadinku uu ku dhufto ood ajiibto ducayso ilaah waa ka aqbalahaya midda labaadna wa cinda alba'si dagaalka agtiisa marka muslimiintii diinka ilaahay u hilinaya ay safka soo saftaan gaaladuna ay soo saftaan gacmaha taago ducada waa laga aqbalaya wacinda alba'si ay wacinda alqitaal waalxarb marka la dagaalamayo xiina weliba xilliga yulximu bacduhum bacdan barhkood bar kale oo taabto marka laysku hilbooba laysdhexgale shab lays yidhaahdo ay muslimiintu galoo istiimbadaan seefta waranku isdhaafaan oo leebku afsaara noqdaan maxabaddu feedhaha laisu geliyo markaasu ka ducada waa la aqbala haddaad ducaba ka gaadho haddaad ducaba ka gaadho waad ka gaadho uu furan yahay taad iska dhawaaqi lahayd iska dhacashahay ka baxay dhihi ilaahay digri ilaahay daldalo ilaahay bari waa laga aqbalayaa yulximu bacduhum bacda markuu barbarka ku hidoobo bimacnaa lasdhexgal cinda aliltixaam oo marka ay isku dhowaadaan cadowgiisi kale ay jirka isa saaranaya ganku istaabtaan loo jeeda waana kinaaya can alikhtilaaq isdhexgalka isdhiihidda umbaa laga wadaa bacdu nuskhna xiina yuljimu biljiim bay akhriyeen yuljimu bacduhum bacdan iljaamkuna waa wareemidda marka ninka nin kale waranka geliyo oo afka laiskugu shubbaasha oo dhegta dhiigga lasu daro xilligaana ducada ilah waa aqbalaa wey rawa abu daawud bisnaadin saxiix yani xilligaana kalimad tawxiid baa lagu dhawaaqay oo salaad baa ummadda loogu yeedhahayaa marna waa maxay kitaabka ilaahi tawxiidkii baa la difaacaya oo meesha u darayd weeye labadaaba ilahay ducada waa aqbalaay halla ducaysto nabigu in ilah calayhi isalaatu wasalaam qolyaa odhanaya cinda annidaa waa la ducaysan laakiin lama joogtayn karo waxba maysan sheegin gacmaha lama taagi karo keligii ufka dheh waxoo dhan waa fasaxan yahay nabigu muxuu noogu sheegay sunaa ducaysanna maaha ducada min sunankeeda waxaa ka mida meelo goonioo lisu diiday mooyeene sida khudbatuljumca oo kale mooyeene meelo gooni a ah mooyeene ducada sunnadeedu iyo waxyaabaha baale ducada kiciyaba inaad gacmaha taagata ilaahay subxaanahu wa tacala waba ka xishooda addoonkiisoo sidaa intuu yidhi gacmaha taagay inuu ayagoo maran soo cesho rabbi waa ka xishoodaaba وcan anas bn maalik radi allahu tacala canhu qaal kaana rasuul اllahi sal ly slam idaa hazaa nabigu hadduu duulo qaala wuxuu odhan jiray allahuma anta cadudii wanasiirii bika axuulu wbika asuulu wbika waqaafi rawa abu daawud wtirmidi qaala xadiiثu xasan nabigu hadduu duulo oo gaalays hortagaan intuusa xabadda bilaabin wuxuu dhihi jiray allaahuma anta cadudii ilaahw adigaa cududayda awoodayda cadudi ay quwati cududda waa taqaanaa somaali cudud ereyga carabiga way af soomaaliyeeyeen anta adugubaa allow ah cadudi cududaydiiyo awooddan ku dagaalgelaya allow aday kugu xidhan tahay adaa iska leh awoodi siinin waxaan qaban karin wanasiiri cadfu tafsiir baa loo badan yahay wanasirii gargaaraha iyo hilyaha i heliyana waa adiga bika axuulu bikay ahayd asuulu bika oo uqaatilu bika macmuulkii ama jaramujirki baa la hormariyey liyufiida alikhtisaasa wاlqasra ayb bika adiga keligaa biwaxdika wey keligaa un baan axuulu gaala ku kaarteeyaa wey xaala yaxuulu xiilatan waa makriga iyo keydka cadowga lagu sameeyo kaartooyinka maatriga la dhisay cadow lagu jabiyo taatikada dagaal tabcada dagaal siyaasada iyo howlahaasaa xeelada laga wada bika ay biwaxdika laa biayrika adiga keligaa oon cuskaday dartii umbaan axuulu gaalo kula xeelatamaa ku kaarteeyaa lianna alxarba khadca axuulu saasaa sax ah walyawma xaaladii xuulo intiqaalka ayd ku fasiraanoo isgedigayga iyo kulbo dhan weerar aan ka qaadiy xaggaan baasha ka keenahay iyo meeshaan u dhaqaaqi alla oday kugu xidhan tahay dheh oo xaalada intiqaalka ayd bay ku fasiraan dhib mala maxaa ka booda muxuu kuu qoray ah, xawlbu waa saxa sida maxfuudka waa xaada jaalayada waa isku midun waa tii jawalaanka ayada unbay noqonaysaa laakiin sida maxfuudka fi riwaayaat waa axuulu min xaala yaxuulu xiilatan wa hiya almakiidatu wاlkhadiicatu wاlmakru fi اlxarb wa bika biwaxdika laa bihayrika asuulu ku weerartama min saala waa weerarka inaad ku booddo cadowga oo dhuunta ku dhegto ood kala fiiqdo saa'ilka sooma garanaysaan waa hujuumki bika asuulu ay wahaajimu wa ugiir haddaan weerartamayo ama gaalo aan weerarayo amaan ku gaacinaya ciidan iyo guluf allow aday kugu xidhan tahay wa uqaatilu bika ay biqudratika wa xawlikana ku dagaalamaa yani waa ilaahay isu dhiibid weeye ciidan waxaan wataa aan labaatan sano tababarahayay khubaro meesha waxaan geeyey rugcaddaa oo birta calashaday waa niman la soo quudhiyey naataa soo tababarta waarsana way soo mareen laba taatika isku haystaan iyo tababar waxaa sheegay berlegu asxaabu muxamadun sal l slam oo weligu gaalla aan tababarin guryahoodana dhaafin baa adduunka labaatan shan sana ku qabsaday adduunko dhan ayaga ardadoodii ka dambaysay waxaan waa amar rabbigay iyo dadaal yar adigu lagaa rabo intaa wey tiibuu nabigu inoo sheegay allahuma anta cadudii bika axuulu wbika asuulu wbika uqatil rawahu daawud tirmid qaala xadiiun xasan yani addoonka waxaa laga rabaa wey macnuhu inuusan awoodtiisa isa siinin khibratiisa uusa ku dagmin badni lahay ciidanku badan yahay wakhti isku aadan ilaahay u ceeliy wixii nicmiyo guul ah wixii guuldarre iyo jab iyo xumaana adaa mas-uul ka ah fa min nafsika w وعن أبي موسى الأشعر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان suban wuxuu إdaa khaafa qowma qolya hadduu ka baqo inay dhibaatayaan ama dhakraan ama khaa'imaan qaala ki yidhi allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim qoomka ama gaala ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeen ardaallo ruux walbo shirkiisa ka cabsataa ducada lagu akhriya allahuma inaa najcaluka alla wadaan ku yeelaynaa allow dhuuntaan kuu gelayna kuwaas dhuunta u gal maxtaraki iyo shidafooda u gelay igaga mashquulaan cadow kugu soo socda haddii uu baabuurku la rogmado soo okay ma niman hebel baa kugu soo duulaa layidhi gawaadhi weytoo dhan baabahooda isgeliy dhaawac bay kala gurteen meel hebla isbitaalka loo daldanay noqoto aduu gaaris baad iska ahday maca salaama yaaba ku arkaayo ilaah isku dhuuntan allah kugu dhigno macnadu waxaa weeye ilaah kuwaas shiddo iyo balaayo u bixi aniga iga hawlisa allahuma inaa najcaluka allow adaan ku yeelina fii nuxurun dhuunta ayaga dhuuntoodaan ku yeelina bimacaa allow naga qabo wey nagaga wa nacuudu bika adaan kaa magangelaynaa min shuruurihim sharkooda iyo dhibaatadooda rawahu abu daawuud bisnaadin saxiix wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul sal l slam qaal nabig wuxuuhi alkhaylu farduhu macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodaheeda alkhayru ajir iyo haniime ilى ywm اlqiyaamati ilaa adduunka laga rogayo muttafaq calayh وcan curwaة اlbaariqi radi allahu tacala canhu ana nebi sal slam qaala suban wuxuu yidhi alkhaylu farduhu ee loogu talagalay inay dagaalamaan o kitaabka rabbiga difaacaan gubannimona keenaan gunnimona ay ka dhiidhiyaan macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodaheeda alkhayru khayr baa lagu gunta ilaa ywm alqiyaama aljru wlmanamu nabigu sidaasu al sl slam khayrka lagu sheegaayo aljru hawaab weeye de faraska loo carbiyey ee loo rabaayadeeyey ee loo tababaray inuu dagaalamo intaana loo qolinhayo loo dhaqaalaynayay ajir baa laga helaa dagaalka lagu galana ajir baa laga helaya intuu noolya ajir baa kaaga soconaya tallaabadiisa ajira biyuhu caba ajira inta adugu wadaa ajiran neeftiisa ajir lagu qoray wa kale iska daaya kaalidiisa ajir kuwa iyo saaladiisa iyo walmaqnamo haniimo inaad soo animayso iyo cadow intii lagu jabiyo aad guul tiraado xoolo badan laga helo muttafaqun caleyh idan wuxuu ku tilmaamayaa ilaa qiyaami saaca muslimiin iyo gaalo inaysan isdaynaynin muslim dagaalama oo gobonnimo raadiya oo diinkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa difaacda inaan la waayni ilaa adduunka laga rogay weligeedna sidaasay ahayd saa un bayna nabigu ku soconaysaabuu nabigu kule calayh isalaatu wasalaam marka hawshu waa sidaas وعن أبي موسى رضي الله تعالى عفوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس ninkii xaniba xidha arasan aras fii sabiila jidka ilaah ugu talagala fardihii aad ku shaqaysanaysay iyo kuwii aad meelaha farasba waxaad u qoodhisay oo isagu u xidhay in aad ku halganta keliya maalinka duulimaadka ama diin la difaaceen ba la soo baxdaa man ixtabasa ninka u waqfiya ama u xidha ama u qoondeeya farasan fii sabiila jidka ilaahay iimaanan bilaahi rumayn waa la rumaysan darteed dagaalami ilaahay baana yidhi dagaalama maxaa u duuli rabbi baana amray diintii nabi maxamed wey ariiq ambiyo wey abka soo gaar wey sooyaal taariikhyadu diineed wey iimaanan billaah wa tasdiiqan rumaynuu rumaysanya darteed u xidha faraska biwacdi ilah yabohiis uu yaboohay addoonkii dagaalama ee jidka ilah ku dagaal inuu ajir la siinayo haniimo uu helayo tawaab loo qoray nabigu wuxuu ihi fa ina shibacahu faraska asaga ah eed u qooliseed u qoondaysay jihaadka shibacow dharagtiisa uu ka dhargo cawsuu cuno iyo doogaad iyo tigaadoo u daaqay iyo warayahu wariyahuna waa la iyo cokanaantuu biyo ka dhargo iyo warawtuhu saaladiisiiya iyo digadiisa wa bowlahu kaadidiisa fii miisaani yowm alqiyaama maalinka qiyaama miisaankada xasanaadka lagu saaraya faraskii qudhigiisi wax walba u calfaday wax kastoo uu cunay saalo kaadi neeftiisi kulli waa saaraya saacada aad baxdo wax walbo kaa yimaado macsiyahayn ajri wey hadaad seexata ajir baa kuu socda haddaad iska bardood hadood orod intaad isu bogto sii ajir baad ka helaysa wax walbo adiga kugu saabsan iyo fardahaade oo dhan baa ajira saas darteed baan loo gaari wad waxa mujaahidkaa loo gaari dadka muslimiinta kale waxa lagu yaqaanaa markay camal saalixun la yimaadaan baa ajir loo qoraya masaajidkaad ku yardaashisaad qur-aanku akhrinaysa halkaasaad ka yar fadhiisatay ood iska daawanaysaa hawada iyo adduunka saacad baad fadhida wax lagu qorya ma jiraan laakiin mujaahidka aduu intu fadhiya waa loo qoraya asagu meeluhu filan dhan baa loo qoraya neeftisaa la qoraya wax walbo asagoo ku saabsan baa ajir ah loo gaari waaya farduna waa sida rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey wa can abi mascuud cuqbat bnu camr radi allahu tacaala canhu jaaa rajul ila nabi nabi maxamed baa nin baa nabiga u yimid cafwan jaaa rajul nin baa yimid ila nabi subana sal slam binaaqatin buu u keenay halba oo la yimid isagoo wada makhtuumatin la keeneeyey hal keenaysan zimaamkii khitaamka kala duwan cinda alcarab innagon waa inuu kala duwan yahay zimaamku asalkiisu waa marka sanka intii laga duleeliyo geela ama la faruur xidho miiqaa yarkii sanka ka soo baxay ama faruurta ka soo baxay keenada hogaanka lagu xidhaa la yidhaha zimaamka laakiin xadhigga caadigae halkaasaan qorarka intii laga soo rida halkaa lagu qabtoo lagu hogaamiyo xoolaha eed keenada u taqaanaan kaasaa khitaamka la yidhaahdaa makhduumat in la la faruur xidhay maaha la san duleeshana maaha zimaamku waa ka duwan yahay zimaamku shardigiisu cinda alcarab waa in sanka laga duleliyo neefka oo kadibna suusan awrka jabuugga dadka kor u tuuray ama qoorta dib u celiyeen socodka xunbaa inta badan lagu sameeya marna waa la faruuxdha waa taqaanaan suudagalka u lalaadiyo tan waa maxay waa hal keenaysan oo hoggaan lagu wado u keena nabi sal slam faqaalawuxuu uhi saxaabigii haadihi hashaa nabi xamed aan soo keenay hoggaankeedana uu kan yahay he fii sabiilah jidka ilah baan u bixiyey ilaahay dartii baan u bixiyey ciidanka duulaya si فقال rasuul الله sal sl rasuulku wuxuu yihi laka waxaa kuu ahaaday biha ay bibadliha iyada dhigaalkeeda iyo bedelkeeda waxaa kuu ah yowma alqiyaamati maalinka aakharo sabcu miati naaqatin kuluhaa makhtuuma toddoba boqoloo halaad oo la soo keeneeyey baa aakhare lasoo joojinaya oo muslimiinta la tusahayaa kadibna adugu geela aad aakharo ku dhaqato noqo jannada ku dhaqo midaad gaadaysato midaad ku ciyaarto midaad la kuu joogin kulligood geel lagu dhaqanayaa aakharo xadiiana waa u daay wax walba fardaan rabaa waa lagu sii daynaya ari baan adduunka jeclaan jiro ka sakayn jiro ilaahay midaan weliimaysti iyo midaan marti u qalay iyo shan kunoo neefaadha lagu siinaya aduu xooxaada ku u kala yeeryeer saa ku sameey ninbaa nabi maxamed beertaan jeclahay waad abuuren markaasay dhalan sabolkaad soo godan waad goosan islaacadaas baashii marta laga celinhaye baabka loo dhigahaye mararka qaarkood sixirka inta la sameey lagu gaaloobahay maba aha hawsha aad ku ridi way kaa daba imanba gacantaada la socotaa sabolkaad soo godan waa bislaata waa caquuq dabsarayso ama xaquuqso ama iyado misagaa garso aday kuu taallaa laka waxaa ku aday biha binaaqati adir ilaahay u bixisay yowma alqiyaamati maalinka aakhiro sabcmiati naaqat culmadu waxay leeyihin xadiidkan xadiid waxay dadka muslimiinta ah ee kale aan mujaahidiinta ahayn camalka saalixa ah asala in loo laaba loogana badinaya way dhacdaa laakiin mujaahidiintu waxaa lay waxay baxshaan ama ay la ama camalka saalix ay la yimaadaan wuxuu ka bilaabanaya lambarkiisu toddoba boqol buu laalaabiisa toddoba boqol buu ka bilowdaa meeshii tiinu ay ka kacdo toban soomaaliya laga sheegayay muqdisho iyo qolyaha korontooyinka xaafadaha geliya saacaddu waxay ka bilaabanaysaa ama isticmaal ama isticmaalin saddex dolar maxay ahayd shan dolar ba saddex bay ahayd ya ma afar bay ka bilaabataa hageysana tobanbol ka bilaabanaysa oo tobankana xagee ka timid waa imtixaan kale xamar baa an iyo saddex laga sheegay adkii khadkii lagugu soo xiday kharashkaadaa la baxaay fiilooyinkii waad la baxaysaa saacaddii waad la bixi wax walba waad la baxaysaa wax kasta hadda waad la baxday shilinkii waad bil walba wax cuntana waa kaa diyaar laakiin hadka kuu daaran waa ina xisaabta ka bilaabato an dood ood inuu ii daaran kharisi waan bixiyey kenya waxaa mataqaanaada la socda zero bay saacaddan noo ka bilaabataa iyadoo iyagoo gaala zero eber bay ka bilaabata saacadda iyado kuwa islaamka sheeganhayeen saasay kuu galahayaan toban dolar may ka bilaabatay iyo sheekh cabdiraxmaan sagaal iyo sideed ba ka bilaabanaysa adaa lagu weydinaya waa waa u samaysa ila adaa nahay sideed war caddaada kulluhaa dhammaanteed makhtuumatun la soo keeneeyey xadhig loo soo geliyey sanqaroorkii iyo degalka osaal loogu wado rawaahu muslim waana idan nabig wuxuu le alayh isalaat wasalaam waxaad jidka ilaahay ku bixisaan waa ka khayr badan yahay wixii meelkaa lagu bixiyo وعن أبي حماد ويقال أبو سعاad ويقال أبو أسد ويقال أبو عاmر ويقال أبو عمر ويقال أبو الأسود ويقال أبو cabsin nabig asxaabi waa ku dhaxay intaasoo kunyuu leeyahay intaasoo naanays buu leeyahay annagu hadda kunya ma naqaano soomaalidaan nahay sawaxyada nagu dhaameen baaba hebel bay leeyihiin maama hebel maama hebelka maama hebel iyo baaba hebel bay anagu ma naqaano innagu waxaan naqaanaa magac iyo naanays bes kunya ma dhaqan intaasoo magacaaba waxaa weeye gabadhu dhalay oo sucaad la yidhaahdo wiil xamaad la yidhaahdo asad intaasoo carruur dhalay baa loogu magacbixin jiray attakani bikuna kaiira way bannaan tahay dhowrkii kolba meel baa tegi wiilaa dhashay baa caan ka noqon oo lagugu magacdari meel kalea tegi kuwaasaa wiilkaa yaqaan kalama yaqaanaan wiilkaan ku yaqaana abuhebel ba kuleeyi kale ku yaqaana abuhebel gabadha yaqaana hebl hebla aabbahe saasay baasha ku badataa cuqbat bn caamir aljuhani radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu ihi samictu rasul lah sal slam wahwa cala almimbar rasuulka ilaahay baan maqlo mimbarka madiina taagan oo saaran yaquulu asagoo leh waaciduu lahum ma staطactum markaasuu nabigu wuxuu yidhi min quwatin ma idin fasira haa nabi allow alaa ina alquwata awoodda laga hadlay waxaa weeye alramyu waa ganida in la ishalgaado wey alaa ina alquwata awoodda waxaa weye alramyu halgaadka iyo isduqaynta weeye iyo isganida alaa ina alquwata alramyu rawahu muslim culumadu waxay leeyihiin wa salafan waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa awoodda u badan ee ciidan iyo milatari waa wixii ganid ah ama waran ha la gano ama leeb ha la gano ama la isgantaaleeyo adduunku hadana waa sidaa awoodda u badan ruux lagaga adkaado waa ganidda wey maxaa yeelay oo nabigu sidaa u le alayh isalaatu wasalaam wuxuu iyo shiishka iyo toogtu iyo e, e, gamuunka iyo fallaadhu ninka fulayga ah iyo geesi waxay ku dilaan labaduba laakiin seef iyo waran waxaa ku dagaalama hmm, he geesi keliya laakiin ninka fuliga hadduu shiishahan yahay oo baasha uu ku fiican yahay boqol geesi buu dhulka dhigahayaa tusa bof waa la dhigahayaa marka kulaatan waaba cararay wuxuu sii marahayaa miingi saasuu nabigu u ammaanahaya gaaladu hadda way ogaadeen nin walba ninkuu ka gantaala dheer yahay hawadaa kore maraykanku waxay yidhahdaan man malaka asamaa malaka alard waa qawaaciddooda man malaka asamaa malaka alard ay dheheen hawada ninkii ka taliyaa dhulkana ka talin bay ciidamada cirku hadday awood badan yihiin dowladdaa duntay casar baa laga farxaa ka qaarad ka qaarad baa waxaa inti lagaaga soo gaamiya cardaadwaha lagaa dhigo adoo iska jiifi ibir waxbaa kugu fadhiisan dhulka kulmadduunka baa la raba mooyi marka alaa ina alquwata awoodda dhabtaa ah ee gaala wax ka tarta adigana wax ku tarto waxaa wey arami waa ganidda gantaalaynta weeyaan iyadaa ka faa'iida badan buu nabigu alxaju carafa oo kale wey alxaju carafa akhlaaqda muslimiinta waxaa ugu wanaagsan xishoodka yani shayba shay ka qiimo badanyahin baa shareecadu mararka qaarkood iskugu geynaysa xukumka oo dhanba saasaa laga wada rawaahu muslim saa darteed saxaabigan xadiidka u ku dhaqmi jiray wuu ku dhaqmi jiray isagoo maalinkaa u maqlay ilaa maalinkuu dhimanaya wuu toog dhisan jiray maalin walbuu bixi jiray yowmiyan toddobaatan qaanso intuu soo qoray oo uu hagaajiyey oo boqonka ku xiday oo carig ku taagay iyo leebiheediibuu fii sabiila maalin ku bixiyay maalin keliya sanad dhan uu diyaarinaya alaa ina alquwata arami toddoba boqol oo qaanso iyo leebabkoodu maalin bixiyey isagoo waayiila uu toog dhisan jiray waagi dambe wuxuu gaadhay tobanka leeb ama wax yar u dhig ama wax weyn udhig inuu tobankaba la helo tobankaba inuusan seeraynin oo saxaabay samriyey taabiciin samriyey ilaa uu caan ku noqday cuqbatu camr aljuhani inuu yahay raami shiishyahan ah qanaas rawahu muslim idan shayga aad maqasho waxaa weeye diinihi ad awood inaad sidiisa u fuliso wa canhu can cuqba qaala samictu rasuul la sal slam yaquul nabi wuxuu ihi wuxuaan maqan nabigoo leh satuftaxu calaykum waxaa laydiin furi doonaa saxaabooy araduu ardadii waa la jamciyey jamcu taksiir laakiin loola dhaqmay weeye sidii jamcu dakrusaalim baa loola dhaqmo maadaama isku baaba yihiin satuftaxu calaykum waxaa laydiin furi doonaa furan doontaan dhulal badan haddaynin meel yar baad joogtaane nabigu wuxuu waad adduunkaad furan doontaan wayakfiikum ullah wayakfiikum ullah ilaahayna waa idinkaga fillaan doonaa gaalada sharkeeda iyo ba'sigeeda muxuu idinkaga filaan xadiku xadiku daba socdaa nabi wuxuu u sheegayaa hadda waxaad isaysaa niman carbeed oo geesiyaal ahoo warma iyo seefo ku dagaalama waana sida ayadaade carab leeb ma taqaan carab inay ku ugaadhsadaan ama sagaarada ku laystaan mooyeene leebka adow maysa dagaalami jirin iyo fallaadhaha masaysaa seef iyo waran baad kukala baxdeen carab feedaas gelinaysaa niman aad adag wey adduunka qoyska ka arab ma jiro marka lagu ciyaara ad lagu tuntee la kharibe ee laga dhigo wax kale lago masale kale laakiin bani aadamka u jariisan u geysan bay ka mid yihiin haddayse xaalidlaqd ummadda u geysneed kooda wax fahma afrikan o dhan ka fiican yahay uu ka khayr badan yahay ee qiimo badanee duntiisu weli ay baaqiga tahay saa baa loo doortay kitaabka rabbigay in afkooda lagu soo dejiyo iyagana asal looga dhigo inagoo afrikan haddaan dhimcaarabna kitaabka qur-aanka waxaan rabnaa in lagu fangareeyaba aw haddee masaajidda nimanka carbeed aw oo masaajidda macrabaa iskalima dhisadaadu afrikaanku wuxuu rabaa in diinta lagu fangareeyo wuxuu ka sugayaa carab saa darteed ba qolyaha qaarkood xukumaa maahan masaajid hee carab loo waayo ma dhismo ma dhaqmo wadaad reer hebel lo waayana ma noolaanayo hadda sheegi maayo hadda kor miaan sheeg way iga fashilanta marka iyada almuhim waxaa weeye nabigu wuxuu u jeedaa ilaahay baa idinkaga filaan doona qolyahanoo waa isdayn doontaanoo niman reer ruum la yidhaahdo oo rumaad ah reer ruum nimanka faranjiga ee haystay shaam ganatay ahaayeen fuliyey ahaayeen seeftii waran kuma dagaalamaan maxay isticmaali jireen ganatow leeb baa ka soo horeeya roob bay kaaga dhigahayaan kuna la gefi maa nabi cule marka u diyaar garooba dagaalka waa isbedelay dagaalkii seefkii waranka waa laga tego ee wuxuu marhayaa gamuun iyo fallaadh tiibuu nabigu u tilmaamay saxaabada satuftaxu calaykum araduun dhoolal baa laydin furido oo dhulkii shaam iyo ruum ay degi jireen wayakfiikum ullah ilaahayna waa idinku fillaan doonaa oo qolyahaasi rumaadee faranji inaad toogta barataan iyo shiishka buu rabbi idinkaga fillaan doonaa haddaba qaybta baa kutusaysa marka inuu nabigu sidaa u jeedo falaa yacjaz cafwan falaa yacjiz axadukum midkiin yuusan ka doqoomoobin an yalhuwa inuu ku baashaalo ku dheeldheelo biasumi leebkiis yani tababarta toog dhista shiishka barta iyo ganida hawshaasi u diyaargarooba wey reer runba soo socdo isgeli doontaanoo leebun ku isticmaale warna warmaha waa isticmaala iyo seefahaba laakiin cududooda badana wax ku jabiyaan waa ganidda wey idinkuna u diyaargarooba meesha carab ay cududooda ahayd seef iyo waran leebkuna kaalmaati ahaa nimanka waxay cuskadaan leeb iyo ganid bay cuskadaan idinkuna u diyaargarooba nabigule aleh isalaat wasalaam col walba waa in hubkiisa la yeesho falaa yacjiz axadukum midkiin yuusan ka doqomoobin yuusan ka cajisin yuusan dayni buu nabigu jeeda sal an yalhuwa inuu ku dheeldheelo ku baashaalo biasumihi asumihi leebkiisii canhaa tababarta way ruuxu ha toog dhisto rawahu muslim wa canhu annahu qaal qaala rasul sal lay slam man cullima aramya shiishka ninkii la baray iyo ganita uma taraaku ka tago ilooba waa la falaysa mina nabigu nagama tirsano annaga ma aha nagama tirsano ow amase nabigu wuxuu yihi qad casaa rasuulkiibuu caasiyey ilahay buu caasiyey cinda ibn maaja waxaynu ku maray man tacallama aramya uma tarakahu faqad casaani ninkii shiishka iyo toogta kadibna ka tago ilooba waa i caasiyey hawlsaa culus wey maxaa yeele iyo awooduba shiishka iyo ganidda iyo gantaalayntaasay ku xidhanta rawahu muslim muslim baa xadiidkan wariyey asalkiisu wuxuu ahaa taabici lo jiray khaalid ibn zayd inuu haban umalaynaya oo reer juhayne ah qoyska asxaabu ka dhashay ahaa yaa maalin wuxuu ku soo baxay cuqbat nacamo nin weyn oday ah oo meel tooganaya leebinku markay ka dhammaadaan soo ola helay yuu lugayn leebku soo urursa dar ku noqon oo laba meeshuu taagnaa iyo meeshii geedku yaalla ama shaygu yaalla shiishayay ee la ganaya u dhexeeya oo socdo soo socdo markaasuu wuxuu yidhi maa laka takhtalif bayna haadayn alqaradayni wa anta shaykhun kabiir bu ku helayoo labadan taargad oogu dhaxaysaa sii socod soo socod waa yeel baaba tahaye maad iska nasatid ku yidhi haddaana nabi maxamed ka maqli lahayn isagoo sidaa yidhi iskuma dhibeen man tacallama aramya uma taraku faqad acsaani buu ku yidhi ka baqaya haddaan shiishka iyo toogdhisadka aan joojiyo inaan hawsha halmaamo xisyaanna ku dhaco saasuu saxaabigu odhan jiray xadiiku sababkaasuu lahaa wa canhu can cuqba in haye saxaabiga hawiishi wixii ramyi ku saabsan axaadiista ramyiga badanka isagaa wariyaba saa darteed wuxuu ku ah mutakhasis baabkan qaala wuxuu uhi saxaabigu samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalam yaquul ina allaha subxaanahu wa tacaala yudkhilu الsahma alwaaxida ilaahay hal leeb leeb qurh ah wuxuu ku geliyaa jannada in allaha yudkhilu bisahmi اlwaaxidi in allaha yudkhilu bisahmi اlwaaxidi hal leeb oo quraayu ilahay aljanna jannada wuxuu ku geliyaa aaaa nafarin saddex qof saddex ruux baa leeb qudha janna ku gala hal leeb in allaha yudkhilu bisahmi lwaaxidi alaaa nafar iljanna saddex nafar saddex qof buu ilaahay hal leebo iskugu tageen janna ku geliyaa nabi allow hal leeb see la iskugu nabi wuxuu ihi saanicahu leebka kii soo gooyey uu kurtuma tiray uu habeeyey uu toostoosiyey intuu gubaybuu haddana leeb quman buu ka dhigay yaxtasibu ajru doonahayay fii sancatihi اlkhayra markuu samaynayay leebkaa qorayay hagaajinayay ajirkii ninka ku doonaya ilaha jannu ku geeyaa waraamiya bihi kii ganee ku dagaalamay ilaha jannu ku geliyaa wa mumbilahu iyo kii u dhidhiibahayay ee risaasta qaybinay mumbilku laba macno ninka ruuxa ku sahayay nin wuu sameeyey nina intuu soo gaday buubaa kugu sahayoni anu maanta ma bixi bal intaan ku duulo rasaastaan ku dagaalam inaguu ku dagaalamay saddex nin wayhad nin sameeyey oo ajirdoon iyo alladirti u sameeyey ummaddu muslimiinta ha anfaco nin ku dagaalamay oo goobtiiba la tegay ayaa ninkii adiga kugu caawiyey macnaha waa la sheegaa wa minbil waxaa kaloo lagu fasiraa risaasta qaybinay rag baa dagaalamaya ninna wuxuu qabtaa risaastu qaybinaya gadaal buu ka leebku soo ururinaya leebku way kaa dhammaanaya ninbaa ummadda u qaybinaya ku dagaala waradu intaa isku difaac ma kaa dhammaadaa intan hoo wax kale haddii la waayo la ganaybu intuu ka daba tago oo soo ururiyu qaybinaya sida nabigu sacad maalinkii wuxuud uu sameeyey o kale sacad muqaas leelku nabigu usoo ururaya u dhiibaya gan ku dagaalan nabigu waa fiirinaya kol meeshu ku dhaco wa mumbilahu kii u qaybinaya u dhiidhiibaye u teelayey ama u soo qaadayey ama kii ku kaalmeeyey war ku dagaalan yidhi intuu asagu keenoo soo gaday ku dagaalamihii sameeyihii iyo ku taakuleeyihii ama u teelihii u teelay u qaybinayay saddexdaaba jannay ku gelaayaan nabi wuxuu uhi shish barta oo gana leebabka iyo fallaadhaha warkabu fardaha iyo gaadiidkana fuulo fardafuul noqda hadhow yaadan ka faniinine nabi wuxuu wa an tarmu inaad shishyaha noqotaan yaa axabu ilaya aan ka jeclaa min an tarkabu inaad fardooley noqotaan inaad fardooley noqotaan oo faraski ninkoo saxaafka aad ururisaan ood boga ka gashaan oo soo wareegtaan ku fadhiisataan ood noqotaan baa xanjaa faraska ku dhagan oon ka fuqaynin waxaan ka jeclahay inaad noqotaan shiishyahan ninkay arkaanba kow hashaahyada ka fiican soo maaha war muugana warkabu gaadiidkana fulo fardoolay noqda wa an tarmuu inaad ganata noqotaan ayaa axabu ilaya aniga xaggayga la jeceliya nabi wuxuu jeceliya baad khayr badan min an tarkabu inaad fardoolay noqotaan waman taraka aramya ninkii ka taga shiishka iyo ganidda bacdamaa cullima intii la baray kadib ilaahay u baray rabatan canhu nacaybsi uu nacab yahay nagadaa wax ma wadi karee labaatan sano baan shiish iyo indhahaas daba dhegansanisuudhabaishibaayrhehelbaadheckaadayba soomaali waa taqaana rabatan canhu nacaybsi iyo kohos uu koonayo ganida iyo shiishka fa inaha nabi wuxuu nicmatun tarakaha waa nicmo aad ilowdood ka tagtay nicmo aad ilaahay uga mahadnaqi weydood ka tagsan waa lagugu ciqaabayaa daan rabbi ku cafiin ow qalam nabi wuxuu yidhi kafaraha uu ka abaaldhacay uu jasaaray riwaayadii nasaa-i baa caddaysayo kafaraha aw kafara biha nasaa waa nicmo aad ku kufriday wey nicmo iyo abaal rabbi kuu galay oo inaad ka abaalguddo la doonayay ood ka abaal dhacday weeyo jasaar aad noqotay abaal laagu ah madaa iskale xooga caqliga madaa iskale indhahaas dabadhig madaa iskale misaalla ku siiyey shayga wanaagsanaa eed baratay maxaad u hilmaantay oo ilowda rawaahu daawuud وعن سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر نبي wuxuu soo maray koox saxaabada ka mido yantadiruuna toog dhisanaya yantadiruuna toog dhisanaya koox markay meel iskugu timaadoy toog dhistaan laba kooxood bay noqdaan way tartamaan waa toogdhisad uu la socdo tartan laba kooxood nagaa ka badanagaa ka badanayn taasaa inta la yidhahdaa laga wada jamaacad saxaabada ka midoo toogdhisan isu baxahaya oo tartamayuu nabigu ku soo baxay faqaala nabigu wuxuu yidhi urmu gana oo wada toogdhista bani ismaaciil ya bani ismaaciil ismaaciil ibraahim ubadkiisiyo warasadiisiyo fa ina abaakum aabbihin ismaaciil oo nabiga ah kaana raamiyan sheshihan buu ahaa heshiisyahan wuxuu gana la gafin bu ahaa walidaalika maalinkii u horeysay ee intuu ismaaciil weynaada kadib aabbihii ibraahim ay kulmeen wakii shaam isagoo joogay ku yidhi haweenkiisii bal ammaanidii aan maka kaga soo tagay cinda beyt illaahi alxaraam baan ka wardoonaya si u soo socday ibraahim ku soo beegmay wiilkiisa ismaaciiloo nin weyn ah oo geed weynoo ceelka zamzam ku ag hoos fadhiya leeb qoranhaya badhna baalahaya ku soo baxayba marka u horraysay kulmeen way isgarteen hadde wiilii aabbihii way isfahmeen si fiican bay isu salaameen nabigu tiibuu ka sheekaynaya muxuu nabigu saa u yidhi akaru lcarabi waa min bani ismaaciil carab badankeed carab oo dhan badankeed qabaa'ilkeedu kulli waxay u laab ilaa qaliilan afar qoys mooye ansaabta lagaga sheekeeya afar qoys mooyeen carab idaylkeed waxay u laabtaanoo nasabkoodu galaan ismaaciil bay galaan saa darteed buu nabigu sida l urmu bani ismaaciila faina abaakum ismaaciila oo nabi ah oo ibnu nabiyin ah kaana raamiya wuxuu ahaa shiishyahan nabigu wuxuu inoo tilmaamayaa aabbaha dhaqan wanaagsan oo diimadu uu lahaa hadduu jiray in la ilaaliyaa wanaagsan aabbihiin baa sunnadan lahaa waana sunno wanaagsan aysan dhumin weeye aabbahabaa macallimiinta wax siin jiray weligaa sii dayne masaajiduu dhisi jiray daba taagnow dariiqaa wanaagsan aabbahaa bilaabay raadkayuusan gu'in hooyadaabaa gabdhaha muslimaadka xijaabka fuqarada qabdhaha xili kale usoo iibin jirta kitaabka qur-aanka daryeeli jirta roogay qaban jirta masaajidda unsiga iyo khayrka iyo carafta wax wanaagoo waalidka uu hayn jiro lagu yaqaanay markuu dhinto yaan la waayin raadka raadkaa wanaagsuusan gu'in urmu fa ina abaakum kana raamiya dhaxal diineed weeye sooyaal weeye laguma ciyaaro nabigu macnahaasu inoo tilmaamaya isagoo dhanka kale ka ammaanahaya shiishka iyo toogta in la barto ganidda rawahu lbukhaari وعن cمر بن cبسة السلم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رsuل اه صل سلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله ninkii hal leeb hal xarisaas hal xabad ku saydha jidka ilaahay fahوى lahu leebku wuxuu u yahay cidlu muxararatin leebkii aad gantay ee jididka ku gantay leebkii asagaa lahu liraami wuxuu u yahay cidlu muxarar muxarar waa sifo mawsuufkeedu go-an yahay baa lahu cidlu raqabatin muxarara raqabatin muxarara aw nafsin muxarara naf la u dhigmaa wey muxarara waa cidqiiyo xorayn ciduna waa fahwa leebkii aad gantay lahu liraami ninkii gana wuxuu u yahay cidu raqabatin muxarara addoon muslimo ilahay darti loo xoreeyey ajirka aad ka heli lahayd baad ka helaysaa halkaa leebaad gantay jidka ila aad ku turtay cidu raqabatin muxarara rawa abu daawuud wtirmid waqaala xadiiun xasanun saxiix yani sadaqa la bixiyna wuxuu waxa u khayr badan addoon la xoreeyo oo xorriyaddii loo soo celiyo oo hal risaas ah khasnad adaad la dhammaysan iska soo jihaada khasnada waa afartan soddon ma aqaan idan soddon adoon ama afartan adoon adoo saacad xoreeyay noqonays xadiidku wuxuu wata riwaayo ama la hel ama la gaf ama gaadhsiin goobtii ama ka soo ka dhig waa isku mid leebkaalicitaalida sii daysa gaalo ku sii daysay ama meeshii gaadhsii ama ka duuflaali oo dhaafi ama ka soko dhig ama dabayshu ha la tagto xagga aasiya bari ha iska aado ma isku dayda horta haa ajirka waa diyaar ilaahay fadligiisa ka mid tahay وعن أبي يحيى khuraym بن fatig رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل اه صل ل سلم من أنفق ruux baxsha نفقة صدقo fii sabiilah jidka ilahay ku bixiya kutiba lahu abcmiata dicf sooma aragtan xadiidka daan marayna wey jidka ilah wx lagu muxuu ka bilowdaa labanlaabkiisu arana soo mara xadiid lamida kutiba low waxaa loo dhigahayaa sabcu miatu dicfin toddoba boqoloo laablaabba halkii xasan loo laabaya rawahu tirmidi qaala xadiidun xasan وan abi saciidin khudri radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul lah sal ly ma min cabdin adoon ma jiro yasuumu soomaya yowman maalin fii sabilah jidka ku soomaya waa mujaahid dagaalamaya xaggana waa soomay ilaa addoonka hadduu jiro baacad allahu rabbiga ka dheereeyo ka fogeeya bidalika alyowm maalinkaa asaga jidka ilaahay uu ku soomay oo uu jihaad iyo soon isku daray wajah wejigiisi barakaysnaa cani naari naartiiyo cadaabka sabciina khariifan toddobaatan dayrood toddobaatan sana laga wadaa muttafaqun calayhi culum waxay yidhaahdaan cadadku ma aha maqsuudi waa ku halqabsi baa la yidhahdaa hebelow toddobaad boqol jadaadal kaa dhagaysan maayo kalew si walba haddaad yeeshe kaa yeeli maayo kalew bimacnaa ilaahay baa addoonkaas wejigiisa naar ka dheeray isma arkaan wey ninka naari waa ka caagan yahay muttafaqun calay halla ogaado haddaad maqashaan markaad maraysaan abwaabta la maraya abwaabtii kuwa lamidkaa ah. eh, hebel baa waxaa sameeyey fahuwa fi ljanna kaa wa ahlujanna aad ka nabiga ka maqashaan naar ma gelaya wey ninkaa ogaada dadka jannada loogu bishaareeyo ee si khaas nabigu u magacaabo naar ma galaan weliga intaad khaldanta ha ku fasirin xataa hadduu naar galo kuma waarahayo hadhihi taa muslimiin o dhan bay u taallaa hadduu nabigu ha hebel musaasusmaa janno ku jiraa maxaynoodim xadiidka ku khatan cashirka muxuu aha saxaabigii oo muxaaria ibnu qays miyuu ahaa ibnu suraaqa nabigu fardigu magacaabo u yidhahda jannuu ku jira ama jannuu gala macnida waa maay weligii naar geli maayo weligii laa naaroo ku waaro walaa mid intuu galo uu ka baxo ma ag marayso maxaa yeele waa waa wacdi iyo ballanqaad iyo bishaaro gooni oo khaasa weeye addoommaha muslimiintuna ahlu tawxiidkao dhan baa taa la wadaaga haddayta macnaheedu naar ku waari mahayo hadduu doonahbaa soo maro la soo yir cadaab ay tahay dadko dhan baa wadaaga ahlu tawxiid dhan baa wadaaga ruuxuu nabigu gooni u magacaabe waa ahlu janno uu yidhaahdo sida ree uxud ree bader ree baycatu ridwaan saxaabadii tobanka mar nabigu faylgeliyey gabdho gooni ah rag gooni ah kuwa shahiido nabigu jannay ku jiraan kulligood waxaa weeye weligood naar geli maayaan weligood naar geli maayaan miday maraan iyo iyo miday ku waaraan midna ma gelhayaan macnuu saa ogaada yaan lagu khaldamin وعن أبي أمامة الباهي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما ninkii maalin sooma fii sabiilah jidka ilah soo ku dagaalamaya sooma jacala allahu rabi wuxuu yeelaa baynahu ninka inta ka dhaxaysa wa bayna naari cadaabka inta ka dhaxaysa khandaqan god weyn kamaa bayna asamaai walard god weyn baa loo dhexaysiinaya on wax tallaabi kara cadaabna ma soo mari karo malaa'igtuna cadaabna ma soo mari karaan wax u soo tallaabi kara ma jiro adoo had lagu caadhsanhayo haddaad webi dhan kale ka marto maxaad aaminaysaa inaad cadowgaada ka baxsato soo maa godeer baad ka boodo wax ku biibiyeyba dhan kalead kaga shubtay axadka ku cawaysan waxaad aaminsanta inuusan soo mari karin bas waad iska sii seexan adoo arkaya geed hoostii maro ku tuuran waad iska seexan tii buu nabigu inoo miaalinaya man saama yowman ninkii maalin soomay fii sabiil ilahi ku sooma jacala allahu bayna wa bayna annaar addoonkaas isagoo mujaahida ah, haddana soomay asagii naar waxaa loo dhexaysiiyaa khandaqun god weyn oo la jeexo xorad ah oo xagga baaxadiisii kala fogaanshihiisu kamaa bayna asamaai walardi inta ciriya dhul udhaxaysoo kale ah an boqoloo sanaa loo socdaaba nabigu inuu yidhi ciriya dhul kan aynu joogno iyo cirka hadda inoo muuqda mooysa inaan aragnay daruuraha ku dhegan yihin baad moodaysaan an boqoloo sano baa udhaxaysa god intaa leeg baa loo dhexaysiinaya rawaahu tirmid wa qaala xadiiun xasanun saxiix hadalkan xadiiun xasanun saxiix tirmid xadiikan muusan ku dhihin wuxuu ku yidhi xadii ka horeeyey oo xadii abi saciid oo macnahan oo kale ah xukunkan wuxuu saaray xadiiu abi saciid alkhudri qabla xadiia abi umaama sida hadda xadiika abi saciid horen soo maray eed hadda isku xigso ma kan wey kan hore kan hore muttafaqun caleyh ad arataan buu tirmid marka abi umaama daba dhigay ka abi wuxuu ku yidhi waa xadiid xasan marka waxaama inuu imaamku ilduufa laga yaaba amaa midkani wuxuu ka yidhi hada xadiiun ariibu min xadiia abi umaama ku gaafo tirmidi kan hada xadiiun ariibun min xadiia abi umaama saasuu ku gaabsaday nusada laakiin sheekh albani waxaa dhacday inuu yidhi tirmidi xadiiun xasanun ariib saydunaa noqotay xadiidka abi umaamo isaguna waa xasan wey ama waa saxiix midka hore abi saciidna waa muttafaqun calayhi waxaa lamida ah labadooba xadii abi hurera macnaha jira iyaguna oo lamid ah maxaa yeelay abi umaama wuxuu ka yimaadaa min ariiqi nin la yidhaahdo eh, jamiil cafwan waliid ibnu jamiil waliid ibnu jamiil can اlqaasim abi cabdiraxmaan can abi umaamata albahili wooye ninka waliid ibnu jamiil ah can ilqaasim abi cabdiraxmaan waa nin saduuqa xasanu xadiid ah ragga ka dambeeya ee xagga tirmidi ka waa iqaad hal nin oo daciifa kuma jira sanadka ninka ugu tabaryar waa waliid ibnu jamiil weeyaan ninkaana waa an adii wa maca dalika isaga waliida waa la mutaabiceeyey oo cali bn jism judcaan baa mutaabiceeyey cinda annasaai wabi yacla wbn abi caasim fi kitaab اljihaad marka xadiidku waa xasan waana ama saxiix baad odhan kartaa laakiin xukumkan uu saaray baan idin idhigun keliya waxaa iska lahaa xadiidka abi saciid kan marka waxaad ku qoraysaan waa xadiiun qaala tirmidi hada xadiiun gariibu min xadiii abi umaamata warka tirmidi waa inta an abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lah sal lay slam man maata ruuxi dhinta oy tiisu ku timaado walam yaqzu xaggana aan duulin ficil ahaan aan duulin walam yuxadis aan ogu sheekayn nafsahu naftiisa bilqaswi mar uu duulo ma duulo intuu noolaa weligiina kuma taamin inuu duulo oo gaalo uu ka dhiijiyo maata wuxuu ku dhimanaya calaa shucbat min annifaaq qayb iyo gabal nifaaqnimuu ku dhimanaya ruuxa asaga muttafaq rawaahu muslim culamada qaarkood xadiidkan culayska intay la yaabeen waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuu khuseeyaa xilligii nabi maxamed keliya xilligii nabi maxamed buu gooni ku yahay maxay tahay ninkay dhinta en iskii u duulin ama aan ku taamin intuu noolaa inuu duulo haduu saa ku dhinto wuxuu ku dhinto qayb munaafiqnimo ah waydha waa xadiid culuse maxamed ee islaamka in loo heliya aad loogu baahnaa munaafiqiintuna jihaadka ay ka carari jireen xilligaa lagu fasiray dheh xali waa ra'yi daciifa takhsiiskuna wuxuu u baahan yahay shaygan shaygaasuu gooni ku yahay wuxuu u baahan yahay daliil gooni ah daliila lama hayo muslimiin dhan buu u yaallaa min muxamadi calayhi الsalaaة wasalaam ilaa qiyaam الsaaca maxaa yeelay jihaadka in la necbaado la kohsoo la dhibsado waa sifiya calaamad u gonaha munaafiqiinta qur-aanka ahriya qur-aanka soo akhriya suura tawbe iyo maaide iyo suuratunuur iyo anfaaliya akhriya dadka hawshan ka wareegaysta hee munaafiqiin bay ahaayeen niaaqa marka nifaaq camali ha noqdo ama caqad ha noqdee camalka ugu qiimo badan dadka necbaada waa calama nifaaq marka nabigu waa munaafiq madhin wuxuu yidhi calaa shucbati min nifaq ruuxa muslimka iimaanka fiican maxa lagu yaqaana inuu halganka la yimaado mujaahidka ama u bargantaalo aysan ka ahayn ilaahu maan tabar ma hayo laakiin haddaad iwaafajiso mar kii duulaan ahay maaha difaacu nafsi wuxuu nabigu difaacu nafsi xerada lagugu soo galo gabdhaha lagaa kufsanaya maaha wuxuu nabigu ka waa halabsigii inaguaana horbaxyaynayna wy man maata walam yaqzub walam yuxadid nafsahu biاlqaswi difaacu nafsiga qaswi lama yidhaahdo guban udir wey midka xerada lagu galay tibta haweenkaa tibta fujisanoo odayga waayeelkii nalabaa la kachaya sabaradda ma culays baa jira kaasow waxaa laga hadlaya waa kii qumanaaye la duulahay rawaahu muslim baa xadiidka uu wariyey halaiska ilaaliyo marka hawsha ayada aad halaiskaga ilaaliyo wa can jaabir radi allahu tacaala can qaala wuxuu uhi saxaabiga kunaa maca nabiyi fii khazaatin nabi maxamed baan duulaan la soconnay faqaala subanu wuxuu yidhi ina bilmadiinati madiina waxaynu ku soo dhaafnay la rijaalan rag baynu ku soo dhaafnay muslimiinoo halganka jecel maa sirtum aydan soconin masiiran socdaal masaafe maydan goynin walaa qaطactum maydan jarin waadiyan tog iyo laag ilaa haddaad meel marteen ood mur iyo wada marteen ama aad ka goyseen ilaa kaanuu macakum waa idinla jireen wey intaasba waa idinla mareen xagga ajirka iyo hawaabka xagga niyada nabi allow maxay saa intaa ku helen xabasahum ulmarad xanuun iyo bushi baa reebay oo xanibay idin raaci lahaayeen wa fii riwaayatin xabasahum اlcudur cudurdaari xanuun ayaa reebay wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum fi ljri intaad marteenba ajirkeeda waa idinla wadaageen sharakuukum waa idinla wadaageen fi ljri xagga hawaabka rawahu lbukhaari min bukhari baa xadiidka anas buuna ka wariyaa min ariiqi anas wa rawaahu muslim min riwaayati jaabir muslim waa wariyaa min xadiidi jaabir buu ka wariy wallafdu lahu lafdigana muslim baa iskale hadda aan sheegay balweedhaha xadiidku waan soo maray isagu uu soo hormaray xadiidku وcan abi muسى الأشر رضي الله تaعالى عنه أna acraabi nin reemiya ah ayaa ata nabi nabiga u yimid faqaala wuxuui ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow الرaجل يuqاaتل للمغنم والرaجل يuqاaتل ليذkra والرaجل يuqاaتل ليurى liyuraa makaanuhu wa fii riwaayati yuqaatilu shajaacatan yuqaatilu xamiyatan nin reemiya ah baa nabigu u yimid haysan baa la ohan jiray iyo maye magac kaa lohan jira waa la sheegay saxaabigaasi wuxuu yidhi nabi allow ninba wuxuu u dagaalamayaa lilmaqnami hanima adesh dagaal buu imanayaa uu ka soo qaybgeli yuqaatilu lilmaqnami wax kala ma rabo asago xoolahana haniimada ah wax ka heshid buu u yimidba ujeedadaasuu leehay wrajulu nina yuqaatil wuxuu u dagaalamayaa liyudkar ha lagu sheego hebel maanta toordhigay ha la yidhaahdo taariikh aad geshid magacaylen aada loo raadiyaaye ha lagu sheeg sheegu u dagaalamaya wاrajulu mid saddexaadna yuqaatilu waa dagaalamaya liyuraa si loo arko makaanuhu ay makaanuhu fi shajaaca waaba geesi la yaqaano laakiin inuu hebel ka geesi ha la ogaado geesnimada heerku ka joogo legeshu waa iyo aashaad birira iyo tariiq bay kala yihiin way geesu mid fulinimadu u dhow yahay midna waa geesiga caanka la yaqaan midna waa waan wax kalamaba yaqaanaba hebel aan dilla aan daynna aan dilla u xoog badnaanaysa aan dagaalanayo aan iska seexanno inay geliyu iska leeyahay war labaa nahayo tobankaa nin aangogoynu iska dhigay aangogoynu hadee tabarba maxaad sheegaysaa kulli inaan kala bixi kara geesi tariiq baa kaa la xeelad ma yaqaan sulxi ma yaqaan aan nasanna ma yaqaan cabsi shuqulba kuma laha geesutariiq saxaabada waxaa kamid mid ah khaalid iyo ninkii la odhan jiray isheeg cabdullahi bn ns aljuhani kii nabiga ui weligay ma nixin weligay biniaadanka ma nixin saxaabiga yidhi ee nabigu u rumeeyey gaal baa ciidan soo ururinaya meesha curana fadhiyee intuusan muslimiinta weerarin soo curtaan dhari buu nabigu alay isalaat wasalaam darba istibaaqiya ka hortag ciidan buu amaamuda hayaaye calooha xidmiisa bannaanka soo dhig xunaba allow ninka dambe aqaane ii tilmaan buui ninkaa asaga ah muslimiinta waa ka qaban hayaae nabi wuxuu ihi meel heblow jooga horta goob hebel buu ciidan ku diyaarin hayaa waa nin reer bani hudayl ah hebel hebel baa la yidhaahdaa nabi allow intaasi wax ku dar wuxuu ihi markaad bab ku siiso waad isku nixi doontaa nabiga u tilmaamaya qarqar baa ku qabanaya iyo fulaynimo waad kaadifulay baa kugu soo joogsa xuu ladii bacaaka bilxaq uu dhaartay saxaabigu allaha xaq kugula soo diraan ku dhaartay weligay ma nixin bu baniaadam kama nixin weligay wuxuu tan tii ay taqaana maaha waa tu calaamo nabi ah oo runtaa mana xadiid waa lagu yaqaanaa geesatariiq wey laakiin waa calaamadan kuu saaray ood ku garanayso gaalkaas saadaan cid kale u dirin wuxuu ihi saxaabigu waan tegey meeshii baan amin casar aan ku beegnay abudaawud ba ku martee ninkuu nabigu sheegay markaan dhaha bab ku siiyey qabandhacya iga kacday wuu socday hawshuu soo dhammeeyey ninkii meel buu soo saaray aminfidu nabiga u yimid nabi allow ninkii waan soo dilay aflax alwaju qad sadaqta nabigu waa loo sii sheegay jiriir baa telefoon nabiga u diray markiiba ninkii kudaa naso nabad ku seexa nabi maxamadow cabdulaahi baa ku tegay ninkaa nabigu intuu kaxeeyey buu gurigiisi la aaday ulbakooruu soo siiyey ushan warhayso isagoo ulbakoor ku dhaakadhaakoonay xaragoonayo qolyihii uu ka dhashay u yimid cabdulaahi waxaa le nabigu maanta u tagta muxuu kugu abaalgoday ushaan iska daya buur hadduu macuu nabigu kuusi maxay weydiin wadaydha isagu muusan weydiininba saxaabi waa waa askari amar buu iska qaataa wuu iska dhaqaaqahaya ushan qaadaa la yidhi orod maxay tahay maxaad ii siisay midna muun dhihin de urtaas soo aadanan tolkii waa la tahay tolka mogta waxba may ku faaiidanayaan nabiga ku noqow ushan macnaheeda nabiga weydii baa nabiga kusoo nabi allow ushan barakaysan qorshayaed ii siisay ka macno tahay nabigu wuxuu yidhi aakharaan kugu garanayaa axadaan adiga ka ahayn oo ul bakooro watoo nabadoon ah aakhara lasoo saari maayo adoo nabadoon oo saa u taagsanhaya yaad soo bixi doontaa waa xabaalo ushi udarka markuu dhimin wuxuu ihi kafanka ha lala geliyo xaggey ka soo boodi doontaa qabrigiisay ka soo baxay iyaduna marka geesi waynu ceed badan yahi haddaan kugu mashquulinay soomaali weydii duqayada meelaha fadhiya weydii giirka waaweyn almuhim warajulu yuqaatil wuxuu u dagaalamayaa liyuraa in la arko makaanuhu fi shajaca waa geesi laakiin wuxuu leeyahay geesiyo badan baa jira carab o dhan baa iska geesi lahayde inuu ragga waxa dheerya ah in la arkuu rabaa wafii riwaayatin makaanuhu booskiisa yani martabada iyo darajadu ka joogo geesnimada wa fii riwaayatin yuqaatil wuxuu u dagaalamaya shajaacatan geesnimo wa yuqaatil wuxuu u daga xamiyatan ficillo iyo mamaanta ficille iyo anafo wa fii riwaayatin yuqaatilu ninbaa wuxuu daga qadaban caro hebel muxuu igu haways ninbaa caro u dagaalamaya dan kale ma laha maxaa maslaxa ah maxaad hebel ka heli maxaa meesha haniimo taalla hawlu taalla maaha seeba hebben igu haweysu ka canaaqaaya faman fii sabiilah su-aal fiican bu saxaaba nabigu wey faman fii intaasoo nin nabi ninkee jid ilaahay ku dagaalamay oo ilaahay uu jecel yahay oon waddo shaydaan ku dagaalamay faqaala rasuulullah man qaatala nabiga soo gebagabay usluubu lxakiim baa la yidhahdaa su lagu weydiiyey inaad maxadhada ka qabato waa muhiim jiddan xikma man qaatala ruuxii u dagaalamay hebel baa mana oma bixin wuxuu waxaasuu soo ururi ilaahay dartii ninka u dagaalamin baa yaa mujaahida wixii kale waa ciidan shaydaan ciidan ibliis wey caruurtii man qaatala litakuuna ninkii u dagaa litakuuna inay noqoto kalimat diinta ilaahay shareecada inay noqoto hiya alculyaa midda sarraysa fahuwa ninkaa saajid ilaahi haya aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili اllah wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili الطaaguut ilahay nabiguna uu ku kala saaray isma saarra baashu maraykan iyo reer yurub dagaalkay adduunka ka wadaan muxuu ku salaysan yahay litakuuna kalimatu eh almacatabiya hiy اlculya in saliibiyadu adduunka qabsato dastuurku adduunka ka taliyo gaala adduunka ka taliyaan kitaabka cagta hoostisa la geeyo muslimiin la dullaysto qorsho waa intaa un intaa un baa ka socda been idiin sheegin shaararkaa dunta ninku u geliya soomaali dhaha waa ree hebel dhaha waa awxasaan dhaha waa sheekh hebel dhaha shaarkao dantaan u xidha laakiin warkuu iska cadiya xakiimkuu fahmaaya aduun isqiimee naftu waa qaali allah ku siiye waa meeshaad ku bixin ka fiirso waxaa u dagaalamaysaa kitaabka ilaah inuu taliyo waxaa u dagaalamaysaa dastuurku inuu taliyo ree hebel inay wax noqdaan urur hebel inuu adkaado sheekh hebel warkiisa in la yeelo aduu iska fiir habeen dhowda an laga soo hadlahay naf walbood goyso waa lagu weydiin naftaadan u goynin litakuuna kalimata iyo alculya naar bay kula tegaysaa nafiina yaan lagu khamaarin waa qaali waa ammaano meeshay ku baxayso meeluu ilaahay raalli ka yahay ha noqoto nabigaa kuu sheegay litakuuna kalimat اllahi hiy اlculya fahuwa fii sabiil اllah muttafaqun calayh maxaa lagu ninka u dagaalamaya litakuuna kalimat اlculya maxaa lagu gartaa qabiil ma yaqaano qaraabo ma yaqaano walaal ma yaqaano gobol iyo degmo ma yaqaano qaarad jinsiyad dal ma yaqaano wuxuu eegaa keliya qolyahan maxay u dagaalamayaan kitaabka hatali wuu ku biiraya isagu waa carab waa afrikaan isagu afrikaan kun waa afranji hawl u taalla maaha kitaabka ilah ha bas waa dagaalkiisi hawl kuma jiro adhigahaya salaadiisu aadahaya sayidina ibni cumar wuxuu la tukaday xajaaj duhurkii haddana cabdillah masuur baa aadaamay casarkii buu la tukaday waa sidee baa laydhi xajaajna waad la tukanaysaa cabdillah masuur waad la tukanaysa xog u wada cabdullahi bn cumarow saxaabina qiimo badane wuxuu ihi ilaahay noogu yeedhana diyaar baa nahay markay dhahaan kaala islaayo dhiiggii nacabana kuma jiro xajaaj markuu dhaho kaalaha tukada waan la tukanaynaabu cabdillahi masuur kaalaha tukada diyaar baa nahay madiinaan ka baxayaagu warkuu inuu sidaa noqdo dantaadu kitaabka rabbigay ha noqdo hadday tahay waad guulaysatay war kale hadduu yahay been ha ii sheegeen aniga nabigaa kuu caddeey halka xadiis ma ku daraaraate soo waqti ima dhiman habeen dhaweyd baan dhaqaaqi waaye balanyar aan labadaan ku daro wa can cabd illaahi bni camni cas radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasul s sm ma min haaziyatin ay ma min jamaacatin haaziya ma min aa'ifatin haaziya koox duusha nabigu ma jirto daa'ifo duusha ma jirto aw sariyatin lugmaroodi taqsu duusha ma jirto ciidan badan iyo ciidan yaroo duula ma jiro fataqnam wax soo qaniimaysata xoolo soo hesha xoolo igaala jabtay wa taslamu soo nabadgasho nina uusan ka shihiidin jiraan kuwaas koox baa duushay lugmiro ciidan yar baa baxay oo sariya ah ciidan sagaara baktiisaa baxay wayna soo qaniimaysteen wayna soo nabadgaleen ilaa kaanuu waxay noqonayaan qad tacajaluu kuwa hormarsaday oo dadejistay uluay ujuurihim min alaakhir riwaaya ku dartay uluay ujuur ajirkoodii saddex meelood labay hormarsadeen haniimo badqabid iyo hawaab saddexdaa tiir weeye wax jihaad laga helo ajir lagu qoro farabadan badan haniimo aad afka kusoo dhufato adoo soo nabadgala oo naftaadi iyo maalkaadaba la soo nabadgala saddexdaa tiir bay ahaayeen hadda maxay heleen way la soo noqdeen ayagoo badqaba waaka ayagoo xoola af ka soo buuxsadana waakaoo geedaynhaya oo xoolo qulqulinhaya maxaa u hadhay awaabka keliya u hahay hawli kale waa hormarsadeen tibuu ka hadlaya ilaa qad tacajaluu waxay adduunka ku hormarsadeen uluay ujuurim ajirkoodii saddex meelood labo oo min alaakhirati ogaajir ahaa wmaa min aaiyatin wmaa min طaa'ifatin haaziya koox duushaay ma jirto aw sariyatin lugmarooda baxa ma jiro tukfiqu soo guuldaraysanaysa soo hungoobaysato ikhfaaqu waa hungoobidda wixii aad u baxda inaadan soo helin baa ikhfaaqa la yidhaahdaa dabin baad dhigatay sagaare iyo diciid iyo goodir waxaa u dhigatay laba maalmood baad sugaysa waxba kuguma dhicin aruurti baad ku kalaabad waa kuu buuxaa xadhig waa iska maran yahay ruux baad u kallaahday waxbaad ka sugaysay waad ka soo weyday ruuxii soo guuldaraysay wuxuu filaya soo heli waaya ayaa ikhfaaq la yidhahda hungoobid wey tukhfiqu hungoobaysa aw watusaabu laasiibahayo la dhaawacahayo rag ka dhammaanayaan la shahiidayo ilaa hadday jiraan kooxda ayadu soo hungowday ama lasoo eh, eh, eh, lala dagaalamayo hadee dhibaato loo geystay tama ujuuruhum tama ujuuruhum ajirkoodi baa u dhammaystirmaya oo fii riwaayatin tama lahum ajruhum aniga waxaa ii qoran tama ujuuruhum ajirkood wuu u dhammaystirmayaa laakiin fii riwaaya ka xadiku leeyahy tama lahum ajruhum idan mar walbo intaad duusho aad rafaado wuu ka ajir badan yahay duuritaanka iyo dagaalka fudud waxaa ka dhib badan oo ka ajir badan midka lagu leeda ee lagu baabiya waxba aan laga helin macnahaasaa loo jeeda mujaahid ajir waa helayaay ajirka kala badan buu nabigu inoo sheegaya wacan abi umaamata albahli ana rajulan baa qaala yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow idan lii fi siyaaxa nabi allow inaan tamashleeyo xoogow aan baabusuufiyeeyo oon iska siyaaraysto ii fasax saxaabad mooda su-aalo badan baa baray idan lii ii fasax fi siyaaxa siyaaxadu waa inaad ka socoto tamashlayn dalxiis ba hadda u taqaanaan soo maa waad iska socon kolba meeshii uu gobolku u dhacaad iska degi faqaala nabina wuxu sal slam maxaa rabtaa inaad ummadda dhexjugu madiida ha inaad tamashlayso duurkaas iyo saxaraa iska dhex socoto kolba meel iska barido iska shahkarsato ood iska socoto miyaa rabtaa haa ina siyaaxata ummatii aljihaadu fii sabiili illah ummadday dalxiiskeedu iyo tamashlaynteedu waxaa weeye jihaadka mujaahidiinta raac toban qaarood baad mari intaasoo dhul baad mari hawe cusub dad cusub egan cusub waa noolaani waan gaalana waad iska dhicin orod ina siyaaxata ummatii aljihaadu fi sabiil اllah waa jidka ina lagu dagaalamo laakiin baabu sufyeni siyaara qaadashi iyo reerdulware taa iyadu waa dembi kaleba haddaad gaalnimo ka badbaado yaad bura sidaa ayib rawa abu daud biisnaadin jayid abu daud baa wari siyaexadu asalkeedu xaaraan ma aha hadday maqsad sharciga oo sax ay leedahay nabigu wuxuu diiday socod iska uun dalxiis ah adoo jihaadi wa siyaaa nabigu fasaxay nabigu waadiinu shareecada ku daro siyaaxa wax la nabigu fasaxay oo jideeyey mamnuuc nabigu qaamuuska nabiga kuma jirto qaamuusul mubaaxaad ha soo gasho meelo kale ha ka soo gasho qawaaciddii maqaasid diineed meel kale ha ka soo gasho laakiin inaan xukum tashriicina maya ma rabtaha ore ku siyaarasee aljihaad fi sabiil اllah rawa abu daawud bisnaadin jeed wallah subxana wa tacala aclam